بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ان شاء الله تعالى waxaynu gudagelaynaa xuduudda iyo qaybaheedii kala duwanaa maadaama oo ay ahayd cuquuba muqadara sharcan lixaq illaah cuquubo la jaangooyey sharci ahaan ilaahay xaqiisana loo jaangooyey oo xaq bani aadam aanay ahayn maadaama xaqa bani aadamku islaax iyo waxa weeyaan musaamaxa uu aqbali karayo laakiin kan alle subxaanahu wa tacaala aakhira mooyaane adduunyada laga cafin maayo ee haddii arrintu imaamka soo gaadho waxay noqonaysaa inuu kaa oofiyo cuquubaadka muqadarka ah ay tilmaamayaan ahlulcilmigu oo qaybtii ugu horeysay maanta aynu arki doonno waxay u qaybsamaysaa cuquubaadkaasi noqonayaan alqatlu walqadcu iyo waadarbu waxay noqonaysaa dil iyo goyn iyo garaacis weliba ay la jiri karto dilka iyo garaacista ay wakhtiyada qaarkood raaci karto annafyu aw isalbu ay raaci karto musaafurin iyo shakhsiga in masalan la deldelo oo qaab deldelaad ah isagoo meyda loo dhigo marka cuquubaadku marka hore asalka ahi waa saddexdaa ah ee xuduudda ka dhalanaya waa cid la dilayo cid la goynayo xubin ka mida xubnihiisa siiba gacanta iyo ama gacmaha iyo adimada iyo maalan darbi garaacitaan waxaa raaci karaa waa salbi wakhtiyada qaarkoodoo qofkii la deldelayo waxaynu ku arki doonnaa maalan qadcu ariiqa qofka waddooyinka jara baynu ku arki iyo darbiga inuu raaci karo wax loo yaqaano nafyi in la musaafuriyo zinadan inoogu soo horaysaba inuu ku arki doonaa maalan qacigii waxaa qatliga ayaa ugu horeeya qatligii dilkii waxaynu arki doonnaa cidda la dilayo inuu ugu horeeyo zani muxsankii oo iminka aynu arki doono iyo maalan shakhsiga qaadicu dariiqa ah ee dil iyo waxa weeyaan qaadba isku daraya iyo masalan taariku salaadkii isagona calaa qowli jumhuuri ahli اlcilmi hadduu tukan waayo la dilayo qolo gaalnimo u dilaysa iyo qolada kale oo xadnimo u dilaysa marka marka xadnimo loo dilayaa baynu uga jeednaa iyo murtadkii diinka bixihi man badala wa faqtuluuh intaasi dil bay noqonayaan waynuna arki doonaa maalan qadcigii sariqadana waynu ku arki doonnaa tuugadii in gacmaa la jarayo iyo adimada wakhtiyada qaarkood waxaynu kaloo arki doonnaa qadciga aynu ku arki doonnaa qudaacu duruqda oo adin iyo gacan isweydaara iyadoo qofkii la goynaya baynu arki doonnaa marka qadciguna mawaadicdaa ayuu dhacaa ama darbiga zinada qayb kamida mida oo kayrulmuxsanka muxsankiina waa la diri waynu arki doonnaa waxa muxsanka looga jeeday kayrulmuxsankana la dili maaye boqol jeedal ama wax la ama konton jeedal ayaa lagu dhufan hadba nooca uu yahay hadduu addoon yahayna waynu arkayo konton baa lagu dhufan haddii kalena boqol baa lagu dhufan marka darbiguna wuxuu ka imanayaa masalan zinada qayb kamid ah marka qadfigii isagana darbi buu noqonayaa oo jeedal baa isagana arrinkiisu noqon shurbulkhamrigii isagana jeedal buu noqonayaa umuuraha noocaasi ahina darbi bay noqon doonaan iyo garaacis la garaacayo shakhsiga xuduudda ku dhacay marka xuduuddu marka lasoo ururiyo cuquubada laga ratibayaa intaasi bay noqonaysaa bal haddaba aan eegno aynu u dayno musanifka raxmat ullaahi calayhi sida uu dhigo wuxuu ugu horraysiiyey xaddu zina maxaa yeelay waxay tilmaamaan ahlulcilmigu shirki dabadi dembi la galo waxa ugu weyn qatlu nafsi naf in la jaraaba ugu weyn lambarka saddexaad wuxuu noqonayaa azinaa sidaa daraaddeed baa halkan loo dhigay wax ilaahay lagu caasiyo gaalnima ugu sarraysa intaa wixii ka soo haray naf bani aadama oo macsuuma in la gooyo ayaa ku xigta lambarka saddexaad ayay noqonaysaa zinadu waana dembi aad u qaab daran oo u foolxun wey marka xagga laga eega bani aadamka masalan qaabkaasi bay noqonaysaa marka wuxuu yidhi xaddu zina zinada xadkeydii wa huwa zinadu ficlu lfaaxisha foolxumadii oo la sameeyo wey faaxishadii iyo zinadii oo la sameeyo wey fii qubulin xubintaran lagu sameeyo oo shakhsiga kalena xubintaranka laga isticmaalayo aw duburin ama dababa laga isticmaalayo in kaana haddii uu yahay muxsanan mid dhowrsoon haddii uu yahay oo la dhowray wahuwa isaguna alladii kii weeye muxsanku qad tasawaja guursaday waa shakhsi guur xalaala soo maray baa muxsanka looga jeedaa oo wawadi'ahaa weliba gabadhaa uu guursadayna u galmooday oo u tegey ee meher qura uuna aan ahayn wahumaa xaalay labadooduba xoraana yihiin iyagoo xor ah hawshaasi ka dhacday oo mukalafaani mukalafaana iyagoo xor ah oo mukallaf ana hawshaa ay sameeyeen oo guurkaa iyo arrimahaa galeen fa kaasi dembiga galay zinada isagoo mukallaf ah oo xor ah muxsanna ah ka noocaasiya fa haadaa yurjamu waa la rajminayaa dhagax baa lagu dilayaa xataa yamuuta ilaa uu ka dhimanayo wain kaana hadduu yahay hayra muxsanin midaan muxsan ahayn haddii uu yahay juulida waa la jeedlayaa miatu jalda boqol jeedal baa lagu dhufanayaa wahuriba waana la musaafurinaya can waطanihi degaankiisii iyo wadankiisii waa laga musaafurinayaa caaman sanad baa la musaafurinaya sheikhu raximah اllahu tacaala raxmatan waasica marka hore wuxuu rabaa inuu inoo tacriifiyo waxa loo yaqaano zinada waxaana uu inoogu tilmaamay waa ficlu اlfaaxisha fii qubulin aw dubulin waxa weeye waa faaxisho in lagu sameeyo qubul ama dubur marka wixii la odhan jiray camalu qowm luudna maanta zinada tacriifkeedii buu siiyey oo zinadiibuu ku dara oo zinadu halkay ka ahayd maala wad'un fii farji imra'atin maala laa milka lahu fiiha walaa shubhata milkin gabadh masalan inuu xubin taranka uga tago wax milki ah oo bimacnaa wax zawjiye ah iyo wax shibhulmilki ah ama lahaanshiiyo hadday addoon tahay iyo haddii kaleba wax markaa ka dhaxeeya aanay jirin oo xitaa shubhaad la gelin karaa aanay jirin oo maala muxaramun licayniha xaaraamna u ah sideeda xaaraam u ah cayn ahaanteeda xaaraam u ah gabadha noocaasiya ah halkay ka noqon lahayd maala zinadu ayaa shiikhu wuxuu soo gudageliyey liwaadkiina halkaasuu soo gudageliyey waana qowl ka mida aqwaasha ahlulcilmiga oo madhabka xanaabilada iyo shaaficiyada labadaba agtooda macruufka ah laakiin waa laga wacan yahay ee waxa fiican zinadana in lagu gaar yeelo lab iyo dhadig wixii dhex mara in iyo gabadhaan shaqo isku lahayn oo sidiisa caynteedu xaaraam uga tahay caynteedu xaaraam uga tahay waxaynu uga jeednaa gabadhiisii oo dee fii xaalilxayd ku sugan hadduu u galmoodo waa shay xaaraama biijmaaci ahli اlcilmi bal cidda xalaashataa yanii kufri ayay keensanaysaa sida ahlulcilmigu fii kutubihim ku nasgareeyeen waayo waa maa culima min addiini bidaruura waa wax diinta si sahlan looga ogaaday wey iyadoo sidaa xaaraamu ah misna zina lama odhanayo waayo laysa muxaraman lidaatiha bal waa liamrin caarid arrin ku soo dirrisay baa dhacdaye waana arrin shubha noqon karayso wax laga oogi oo zina lama odhanayo zina maaha xaaraan kastaa ku dhacee amaa haddii waxa weeyaan gabadhu caynteedu xaaraam ka tahay wax shubha ah oo gabadhaydi baan mooday iyo si kalean u qaldamay iyo aanay jirin ta noocaas ba zina la yahdaa ama liwaadka isaguna waa shaksi muxaram licaynihi sawaaءa kaana dakara am imra'aةa ajnabiya ha noqdo qofka uu dabada uga tegayaa mid lab ah ama gabadh waxa weya ajnabi ka ah ha noqoto e luudkanaliwaadkana kaasaa la yahda camal qowm luud faaxishadii qowm luud ay sameeyeen taasaa la yahda sida saxiixa ana waa kala xukun oo zinadii muxsan iyo khayrulmuxsan baa loo eegi laakiin liwaadka loo eegi maayo sida saxiixaana isaga arrinkiisu waa dil waa dil wey laakiin shiikhu qowlka shaaficiyada agtooda ka macruufka ah iyo madhabka xanaabilada maadaamuu isaguba xambali yahay ayuu waxa weeyaan maray lakiin waa qowl laga wacan yahay oo ah zinada iyo liwaadka isku hal waddo in la mariyo oo la yidhaahdo waa isku qolo isku dariiq baa la marinaya isku waxbaana ka dhalanaya muxsankiina waa la dili khayru muxsankiina waa la jeedli dariiqadaasuu rabaa inuu la mariyo lakiin waa laga wacan yahay markaa zinadii shaksigii markuu gabadha ajnabiga ah u tago uuna yahay qof hore guur xalaala u soo maray oo galmo xalaala soo isticmaalo yahay haddana masalan xor ah wahumaa xoraani macnaa arrinkaa markay gelayeen labadan isguursanaya ay xor ahaayeen laakiin maanta hadday labaduba xor yihiin iyo haddaanay xor ahayn midba xukunkiisuu qaadan midba xukumkiisa ayuu qaadanaya laakiin marka hore guurku dhex marayay waa inay xor ahaayeen oo ninku hadduu addoon guursado muxsan maaha ama laba addoomood isguursadaan ama isagoo xorba ha noqdee muxsan maaha waayo guurku galmo oo qura maaha ee wuxuu iska leeyahay kamaal kale oo masalan qofka mooraal ahaan iyo niyad ahaan cirka marinaya ayuu leeyahay laakiin hadday addoon noqoto dani kugu qasabtay ah oad wax kale weyday oo lagu yidhahdo carruurtaadu addoommay noqonaysaa muxsan ma tihid qalbi ahaan waad u jabantaha waa guur aan caadi ahayn oo niyad jab la socdo waxaa ka mid a ah haddaanu guur saxiixaba ahayn ee masalan uu iska yahay nikaax faasida isagana qofkaasi waxa weeyaan arrinkiisu muxsan maaha arrin caadiya maaha meeshuunbuu maraaye meel caadiya maaha marka markay arrintan gelayeen ee guurkan ay samaynayeen waa inay xor ahaayeen oo qofkani kamaal leeyahy allahuma ilaa qiil baa ku jira bacdu ahli abi thawr iyo masalan awsaaci culimmada qaarkood baa ariiqaa jumhuurka ariiqaan ahayn yaro maray qofkani markanuu dembiga samaynayona iyo marka uu masalan guursanayana waa inay mukalafaan weyna yihiin oo dee dembigana waynu arkayno qofaan mukalaf ahayn ba xad lagama oogo guurka lafteeda waa saasi leh muxsan wuxuu noqonayaa markuu fii xaali alkamaal hawshan ku sameeyey isagoo caruuroo loo guuriyey macnaha ma yeelanayso oo hadda qaangaadhay la odhan maayo berigii dhaweynee aad toban jirka ahayd oo gabadha qabay lama odhanayo dee weynay markay xaaladdaa gelayeen mukallafaanna ahaayeen hadday arrintaasi dhacdo oo shakhsigii masalan iminka waa baaliq caaqila guurka xaalatulkamaalkaa ku dhacay ee laba xor isguursaday oo mukallafaan ay ahaayeen hawshaana wuu soo maray iminkana waa qofka arrinkiisu dhammaystiran yahay qofka noocaasiya ah muxsan baa la odhanaya mar hadduu muxsan noqdo asuu zina u noqday qofkan uu ka zinaystay maanta xaalad muu ku sugan yahay la odhan maayo isagaa la eegaya ama qof waalan ha ka zinaysto ama gaal haka wuxuu doona ka zinaysto waxaa la leeyahay adigu goor xalaala ah oo qof kaamiloo kale idin dhex maray ma soo martay markaasuu odhaya haa waan soo maray hawshaasi waa jirta waaya markaasoo xor ma aad ahayn hawlaha aad gelaysay oo gabadhaad guursatayna xor haa wuxuba waa waa xaalatlkamaalkaa dee kamaalkaa ku joog inaanna qaangaadhaha iyana qaangaadhaha hawshana kamaal wada ahaaye xorniyad aanu lahayn oka iminka maxaa kaa xun waxba markuu yahaa bel heshay dee balaadii ku qaaday kuma dhigto weeye marka waa waxay noqonaysaa in la rajmiyo in dhagax lagu dilo waayo waa shakhsiyad xun weeye xalaal maqaam ka gaadhay misna dib ugu noqday xaaraan iyo meel aad u hoosaysa amaa hadduu khayru muxsan yahay oo shuruuddaa hore masalan kuma dhammaystirmin xaaladda noocaasiya ama xorriyad baanu lahayn hadda ama mar horeba ama waxa weeye guur xalaalaba ma soo marin shuruuddaasi haddaanu lahayn qof shaksi markaa diintii islaaziminayo multasimana uu yahay oo qof muslim ah ama dimi labadaa qolo miduunuu yahay boqol jeedal baa lagu dhufanaya hadduu xor yahay boqol jeeda hadduu addoon yahayna waa intaa barhkeed wey waxaana las musaafurinayaa muddo sannada muddo sannadaa la rabaa bay-adan xun ee uu xumaanta ka galay in laga kaxeeyo dhowr waji daraaddeed ba looga kaxeeyo isaga laftiisu shaksigu xumaanta way xusuus bay reebtaaye halkuu xumaanta ku sameeyey yuu marba xasuusanayne oo shaydaanku dib odhanayne oo habeenkii ma xumayne waxa weeyaan meesha in laga kaxeeyo waa la doonaya isaga laftiisa niyad ahaan in loo jebiyo oo waxa weeye ummaddii isu sheegto waa kaa marba far yaroo baaso lasoo fiiqaya ad aragtana qofkii wuu khaahaayanayaa moogta labadiis eegayaaba wuxuu moodayna ka sheekaysanayaa sidaa daraaddeed lafteeda damiirkiisa iyadoo la ilaalinaya waa loo kaxaynaya oo waxaa raba qofkii meeshanuu xumaanta ku galay isagiina ku bahdilmay shaydaankuna kaga adkaaday in la dhaafiyo dabeedna bay kaloo cusub iyo dad kaloo cusub inuu halkaa ku toobad keeno arrinkiisa lagu ilaaliyo dabeedna hadhow iyadoo waxii la ilaaway weji cusub uu la soo noqday arrintii duugowday inuu dib u soo laabto isaguna uu soo hagaagay walaakin bishari buu yidhi laakiin waxa shardiya buu yidhi an yuqira bihi arbaca maraatin zinadii waxay ku sugnaanaysa buu inoo sheego waa inuu afar jeer qirtaa buu yidhi aw yashhada calayhi ama ay ku markhaati kacaan arbacatu cuduulin afar caadiliinoo rag ahi waa inay ku markhaati kacaan yusarixuuna iyagoo caddaynaya oo faahfaahinaya bishahaadatihim markhaatigooda waan wax mugdiga ku jira azaaniyatu wazaani gabadhii zaaniyadda ahayd iyo ninkii zaaniga ahaa fajliduu jeedla kulla waaxidin minhumaa mid la arko labadooda ka mida miata jalda boqol jeedal ku dhufto marka wuxuu rabaa inuu yidhaahdo zinay maxaad ku sugnaataa zinadu waxay ku sugnaataa waa laba qodob midu kow in shakhsigu isagu qirto weliba afar jeer buu yidhi shiikhuye saxiixu waa inaan afar jeer la shardinayn waayo dhowr xadiis baa ku yimi oo saxiix ah oo hal mar tilmaamaya oo gabadhii qaamidiyaddii oo kale ay ka mid tahay nebigu lahaan unaysow ka lahoo gabadhaa ninkaa u ka lahoo fain ictarafat marka wax allaaliya wax tiro ah maalan lama sheegin qadiyooyinka loo dhacay lafteedu bi hadihi bay ahaayeen maadaamay sidaa tahay saxiixu waa inaanay shardi ahayn ee hal mar hadduu si cad u qirto afar jeer ku celi la odhan maaye way ku filantahay waa kifaaya waa kifaaya marka kow iqraar xaqiiqi ah oo aan xukmi ahayn iqraar xaqiiqiga ah waa inuu qirtaa iqraarka xaqiiqa si ah waa inuu yahda waxaan waan sameeyey iqraarka xukmigaa waxaa looga jeedaa had jeer waa alyamiin almarduuda dhaarta qofka lagu soo celiyo haddii lagu yidhaahdo war waxaa ma qabtaa oo aad tidhaahid ma qabo oo lagu yidhaahdo muducigii markhaati ku soo oog oo waayo oo adigii mudacaligaa lagu yidhahdo dhaaro aad tahayd ka dhaaran maayo hadday doonto zinaba ha noqote ka dhaaran maayo inkastaan zinada aanay marka hore gelin dhaartu misna fii bacdi lwujuuh bay dhaartu kaga iman kartaa sida qofkii hadduu qasbi sheeganayo oo kale in la boobay oo boobistaasi meher bay dhalinaysaa dabeedna dhinacna cuquubuu ka rabaa dhinacna xuquuqdeedii bay gabadhi ka rabtaa ama nabaraa ku yaalla waxay leedahay waana lay kufsaday nabaradaana waa lay geystay nabaradii waa shay kufsigana waa shay marka dhaartu marar bay gashaa haddiiba noocaa xitaa ay ku sugnaato dhaarta la soo celiyo oo kii lagu soo ogay yidhaahdo dhaaran maayo anuu hawshaa ka dhaaran maayo oo iyadii dhaarato ku sugnaan mayso waxaa sugnaanaya xuquuqda kale hadday nabara sheeganaysay ama ay meher sheeganaysay laakiin xadkii ma sugnaanayo saa awadeed baynu u leenahay zinadu waxay ku sugnaataa oo qura kow iqraar xaqiiqi ah aan xukmi ahayn waa qodob waa iqraar xaqiiqiah waa iqraar si toosa loo yidhiye mid laazim ah oo yamiinulmarduuda ka dhashay yaan ahayn lakiin markaynu kitaabuljinaayaat joognay yamiinulmarduuda xukmuliqraar bay lahayd markhaati waana la dilayey ciddaa dilkaa lagu soo oogay hadday yamiinulmarduuda lagu dhaarto qisaas baa lagu xugminaya laakiin tani way ka adagta qodobka labaad waa afar markhaati afar markhaati ma jiro shareicada islaamka shay loo dhigo afar markhaati tan mooyaane tan mooyaane ma jiro dilka oo dembi la arko bacda kufrika ugu weyn ah laba markhaata ku filan laakiin tan afar baa loo dhigay sababka loogu dhigay waxa weeye dilku carabka uma fududa cid kastaana iskama tidhaahdo laakiin zinadu afkay u fududa si ummadda dhaqankaa foosha xunle looga kaxeeyo oo aan cid hawl yari isugu raacin si yarna laysaga odhan iyadoo ummadda sharafteeda la ilaalinayaaba afar laga dhigay waayo iminka waxaa laga yaabaa gabadhe halkaa hadday soo marto oo ay hadal yaroo xun kugu tidhaahdo markiiba intaad saa bal qoftan zaaniyadda adaya haddii ord naga tag haddii lagu yidhahdo hebelow miyaa taqaana aad tahay dee maxay afka noola soo gelaysa hadda maba taqaanid hadday ama ku taha walaal saa uma jeedin aad tahay waaya raalli ahow anna waa iska idhiye waa iska idhi laysa ilaa afkay u fududda laba dumar ah haday isaracaayaan naa ku naqaanaa bay adigu nooca waa lagu yaqaanaa habeen odhanaa saa tahay waanu ku u fududa qofku hadduu in yarba qofka diido ama nin ha noqdo ama gabarh ha noqdo isla daqiiqadiiba carabka way u sahlanta laakiin qof iska odhanaya war waanu ku ogna dadka layso waa baciid kul albucdiba qofku ku odhanayaa ma jiro waa lagu yaqaanaa inaad dadka dhuunta ka listo qofku odhanayaa ma jirto laakiin zinadu carabka wax kasta wauga fududa qofka aanad garan inaad arag ayaa haddaa in yar ismaagtaan war noocan dayabaad waxbaad markiiba ku sheegaysaa bazaaniya danday naga afka nala soo gelaysa hadeer miyaa taqaanaa haddii lagu samaya wallaana weliga arag ee afkeeday la soo gashay oo hadday kula soo gashay waa ismaagteene maxaad ku aragta dee waxbe waa iska idhi waa iska idhi weeye mogta sharciga islaamku si qodobkaa meesha looga saaro qof kasta isaga fudud odga arkay ciyaalka yarar marka iscaayaan waxaa laga yaabaa mar yarow meel ku arkay inuu yihahda hooyadaadii caynka ahayd ee weliba caynkaa waxbuu iska shubaya maba yaqaano hooyadii ma arag hadday doonto bir horay dhimatay waxba kama oga markaasuu hooyadaadii saa iyo marka islaamku si uu qodobkaa meesha uga masaxo iska fududee qofku sida yar isaga odhanayo ayaa la yidhi carwaa qofka yidhaahda haddaad tidhaahid ima biarbacati shuhadaa inaad la timaaddo afar markhaati wa imaa jaldun fii dahrik iyo imaa dhabarka in siddeean jeeda lagaaga dhufto carkii bal dheh kelmaddaa waa si arrintaa looga hor tago dabeedna arrintii waa la adkeeyey waayo xitaa been abuuradkeedu wuu iska fudud yahay qofka in si yar laysaga hafro oo gabadhu taada ninkanaa wax igu sameeyey waa uu iska fududaha hadduu kugu sameeye caddee baa loonay iska odhanina caddee marka islaamku arrintan waa adkeeyey si aan qofna ugu dhiiran maadaamay carabka u fudud tahay faaxisho carabka isaga fudud weeye qofkii la doono lagu odhanayo shiikh iyo shariif aan cidna looga tudhayn maadaamay sidaa tahay arrinkeedii waa la adkeeyoo sado daraa'ic baa lagu sameeye waddadeediiba waa la awde waxay noqotay lama taabtaan cidda lagu helana ciqaabkeedii waa adag yahay waa dhagax kudilkaa iyo boqolkaa jeedal iyo weliba musaafuriintaa la socota boqolka jeedal iyo hawshaa wey oo qofkaasi saaxaddaa si weyn buu u weydaaranaya si yarna in loo yidhaahdo waa la diiday oo xadulqadfi baa ka dhalanaya marka sidaa awadeed baa afar markhaati looga dhigay marka waa shayga ugu adag fii baabi shahaadaat baabka shahaadaadka marka la joogo waa shayga ugu adag waayo cid kasta way u fududa laakiin ciddii xikmaddaa fahmi weyday ee gaalada dariiqadeeda qallidatay sida in badan imanka waddankeenna iyo ka jirta iyo waxyaabaan la mid ah iyo caalamulislaami meelo badan ee tidhi ama inantu hadday yar tahay oo aanay mukallaf ahayn iyo codkeedaa layska dhegaysanayn waa andariisha waa layska dhegaysanaya waa waxay sheegtaa ama yidhi qaraa'in iyo waxbaanu iska qaadanaynaa haddaanu qaraa'in iyo tilmaamo aragno waxbaanu qaadanaynaa way waxaa ku dhex zinadii wixii la odhan jiray marka la eegana si dhaba umay faafine wakhtiyo badane dadkii baa ku dhiiranaya maxaa yeelaysaa gabadhii intay qofka u yeedho sidii wax waxweydiinaya yeesho inay iska soo qayliso iyadu ku dhegdhegtaba oo taa isagaa haystay hadda iyadaa haysatay yani wax u diidayaa ma jiraan hadhowna alla mid iska yidhaahdo wallaahi way ishayshaysteen anu waba kaga mid midhaysta garan isna yahada waa iska furfuraya haysigaad arkaysaan hayey gacanta markaan maruujinayo marka halka naa isii daabaan lahaa cid garanaysaa ma jirto adna hadhowkiiona waarni aanu warma haye kolley moji waxba ishaystay marka say odhanaya bes waa caddah cadde yani waa wax lala yaabaa shaygii alle halka ugu adag uu dhigay ilahay isagoo maslaxaddeenna og ayaa dadaan cilmi u lahayni doonayaan inay fududeeyaan dabeedna taasi waxay keensatay cid kasta inay iska hadaaqdo imanka dhakhtarka weyniya haddaad tagto maalintiiba intaasaa imanaysa inta badanna midhka ma jiro wax allaali wax ka jiraa ma jiraan waa mu'aamara waa iska dheh qofkii wax allaali wuxuu hayaa ma jirto waa jirtaa unbaa la odhanaya dabeedna waxaa laga yaaba mid xaakin oo jaahilahina ah intuu wax isku beegbeego inuu iska xukumo ha waxa la halkaana wuu taagnaa halkana way sii taagnayd ama lamaba arag ama ma been bay sheegaysaa oo haddaa run bay sheegaysa kugu yii run bay sheegaysaa ani waa min cajaa'ib zamaan waa wax aad loola yaabaa marka zinada islaamku waa adkeeyey waayo carabkay u sahlanta lagama yaabo iminka dadku inay dil iska kaa saaraan oo midku yidhaahdo kan ma aragteen ha qofkii la garan waaya meerheblaayo lagu isagaa dilay dilka inta badan dadku iskulama dhiirado laakiin zinaada wax kastay uga fududa wax kastay uga fududa marka islaamku waa adkeeyey oo arrin hawl yar maaha sida awadeed buu shiikhu u leeyahay arbacatu shuhuud oo weliba yusarixuuna bishahaadaatihim tasriixinaya shahaadaadkooda labada aaladood inay isku sugnaayeen oo ay sidaa tahay oo ay waka aan odhanaynin dushay iska saarnaayeen iyo waxbaa sidan ahaa iyo waayo dusha iska saarnay waa laga ya inay mufaakada samaynayeen iska bowdiyobowdiyeysi waxyaaba la mid ah oo tacsiiri ka dhalanaysa aanay zina ka dhalanay wixiina waxaad rabtaa zina buuro ah oo qof lagu dilo nafta lagaga damiyo ama waxa weeye boqol jeeda lagu dhuftaan hal midh laga dhimin oo loo tiriyo in la sameeyaabaad doonaysaa de waxaad keen laakiin qofkii si yar in saaxadda looga saaro la iska yidhaahdo waa waxaa waa ina haysta ilaahay subxaana wa tacaala hainaga badbaadiyo waxa weeyaan xaqana ha waafajiyo diintana xukunkeedii iyo cizigeedii allah uu soo celiyo subxaana wa tacaala marka wuxuu soo qaatay oo soo deliishaday aayadda ilaahay uu leeyahay zaaniga iyo zaaniyadda midba boqol jeedal ku dhufta khuduu canii xadiiska cubaad ibnu saamit radi allahu canhu rasuulku wuxuu yihi sal allah alay waslam khuduu canii khuduu war aniga xaggayga ka qaata aniga xaggayga ka qaata qad jacala allahu lahuna sabiila ilaahay jid u yeelay maala labadii zinaysanayey ee wallaatii ya'tiina min nisa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuhuna fi lbuyuut yani aayaddaasuu rabaa inuu nebigu fasiro sal allah aleh wasalam kuwaa lagu haynaye markay zinada ku dhacaan ayuu leeyahay nebigu alla jid u yeelay oo jidka alla u yeelay muxuu yahay albikru bilbikri jaldu mia wanafyu sana qofka aan muxsan ahayn aan guur horo xalaala soo marin ee bikriga ah rag iyo dumarkuu doonaba ha noqdee waxaa lagu markaa ciqaabkiisu yahay boqol jeedal iyo sanad in la musaafiriyo waayibu biayib carmalka carmal la kulmana jaldu mia warajmu waa boqol jeedal iyo rajmi rawaahu muslim shiikhu markaa wuxuu yidhi waakhiru اlmrayni labada arin waxaa dembeeyey aliqtisaaru in lagu gaabsado calaa rajmi اlmuxsani muxsanka rajmintiisa in lagu gaabsado kama fii qisati maaciz wاlqaamidiya sida qisadii maaciz iyo gabadhii qaamidiyaddahay marka shiikhu wuxuu rabaa halkan inuu ka tilmaamo xadiiskani wuxuu inoo tilmaamay qofka bikriga ah ee zinaysta albikru bilbikri baa marka shardi maaha shakhsigu cidda uu ka zinaysanayaa inay laba bikri yihiin shardi maaha xadiiska siyaaqan oo qaabkan la ysugu toosiyey laakiin waxa weeye xukumku mid kastaba gaarkiisa munaasabadunbaa sa isugu habboone mid kastaba gaarkiisu qaadanaya hadday kala jaad yihiin laba bikri yihiin waa isku xukun hadday laba hayib yihiin waa isku xukun hadday kala jaad noqdaan oo midna waa bikri ama gabadha ha noqoto ama ninka ha noqote midna waa ayib midba xukunkiisa la siinaya oo haddii nimaan guur hore soo marin iyo gabadh guur hore soo martay oo xalaala ay seelaan dee gabadhana waa la rajimin ninkana waa la jeedli marka hadday kala duwan yihiinna midba waa xukumkiisa masalada markaynu intaa fahanno wuxuu rabaa inuu inoo tilmaamo jeedalka kuwa la rajminaya jeedalna miyaa looga horaysiinaya sida xadiiskan ka muuqata oo ma inta boqol jeeda lagu dhufto ayaa hadhowna dhagaxa lagu dilaya oo labadaba laysu raacinaya mise mid quraa lagu gaabsanaya labadaba adiladu way ku timi laakiin wuxuu leeyahy labada arrin waxaa dembeeyey in lagu gaabsado rajmigoo qura oo sidaa aayadda maalan aad ku arkayso horeba inay azaniya wazaniya ay tilmaamayso zani oo maaha waxaa looga jeedaa waa kuwii bikriga ahaa azaniya iyo wazani fajlidu kula waxdi minhuma miata jalda waa kuwii bikriga ahaa xadiiskuna kawaasuu tilmaamaya rajmigaa yimi aayad gaaraa markii hore ku soo degtay oo iminka lafdigeedii la nasakhay laakiin xukumkeedii baaqi yahay adiladan kale saxiixaana way ku timi ee qowliga ee nebigu ficli iyadoo ah oo nebigu fuliyeybana oo si dhaba u fuliyeybana hadday tahay maacis iyo qaamidiyadda iyo waa ay soo aroorta intuba waa timi intuba way timi laakiin laysu raacin maayo labada arrin dambaysay buu leeyay labada arrin waxaa dambaysay labaduba adilada way ku timi waxaa dambaysay in rajmi qura laga dhigo qofka muxsanka ah ee aan jeeda loogu darin qofka aan muxsanka hayna jeedal qura laga dhigo taasi baa arrintu ku xasishay arrin saxana ma aha in la beeniyo fariida ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga ijmaaca salaf ee aadi lumma ku timi cumar dardaarmay akhru zamaanka inay dhici karto ummad beeninaysaa maantay dhacday oo waxa weeyaan kuwa cilmi sheeganayaa yidhaahdeen rajmiguba ma jiro rajmiguba ma jiro waana arrin markaa aad iyo aad u shaniica oo min afdal ilbaatilna ah rajmigu waa fariida fi kitaab اllah wa sunati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalam waijmaci salaf اlumma marka cid dambe hadalkeedu laa ictibaara laha iyo ahlulbidac khawaarij iyo hayrkeedba laa ictibaara laha marka in sha allahu tacaala halkaasi bay inoo joogay wallahu subxaanahu wa tacala aclam